بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahirkaanu ku jirnaa baabu waqaalu اtakhada allahu walada wuxuu baab u yahay waxay dhaheen ilaahay walad buu samaystay can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi kadabanii ibni aadam ibni aadamka way i beeninayaan walam yakun lahu daalika arrintaana uma ahaanin inuu i beeniyana wax u cuntama ma aha washatamani wiicaynayaa walam yakun lahu daalika arrintaana uma sugnaanin fa ama takdiibuhu beenintiisa waxa waaye iyaaya ani uu i beeninahayo fazacama wuxuu sheeganayaa annii anigu laa aqdiru inaanan awoodi karin an uciidahu inaan ku soo celiyo kamaa kaana sidii uu ahaa bacdigii qiyaamee aan idhi dadkan soo celinayaa yuu leeyahay soo celitaan ma jiro taasi waa beenintiisa kamaa kaana wa ammaa shakmuhu caydiisa iyaaya ana uu i caynayana fa qowluhu waa qowlkiisa lii ana uu ii leeyahay waladun walad buu leeyahay fa subxaanii anaa nasahan an attakhida inaan samaysto saaxibatan fa subxaanii an attakhida saaxibatan aw waladan saaxibad iyo owlaadba inaan samaysto alxamdulilah inaan samaysto anaa ka hufan buu yidhi ilaahay baabu dacwatu kulluha khayr dacwada dhammaanteed waa khayr ayuu baab markaa u yahay dacwatu oo kulluhaa khayr baryo dhammaanteedba khayr ku sugan an anas radia allaahu canhu qaala kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaquul mid yidhaahda allaahuma ilaahayo rabbanaa rabbiyow aatinaa nasii fi ddunyaa xasanatan adduunka xasana nagu sii wa fi alaakhirati xasanatan aakhirana xasana iyo wanaag waqinaa ilaahu na kori oo naga badbaadi cadaaba annaari naarta cadaabkeeda baabu aladii yatacafaf midka yatacafafkee dhowrsan ayuu baab u yahay can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama laysa almiskiinu miskiin ma aha alladii midka tarudduhu ay celinaysa altamratu waatamrataani hal timir iyo laba timir walalluqmatu walalluqmataani hal qaadasho oo raashin ah iyo labo innama almiskiin innama in kale maahane almiskiinu miskiinka xaqa ah ee sugan alladii yatacafafu waa midka dhowrsan iqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doontaan yacnii qowlahu ilaahay qowlkiisa uu yidhi laa yas'aluuna annaasa ilxaafa dadka ma weydiisanayaan ilxaaf iyo ku celcelin baabu alyamiin cala almudaci calayhi dhaartu waxay korkiisa tahay qofka wax lagu sheeganaayo qofka sheeganayana marag baa laga rabaa can ibni abi mulaykata anna imra'atayni laba gabdhood ayaa kaanataa waxay ahaayeen takhrisaani kuwa tola fii beytin guri dhexdiisa aw fi lxujrati ama qowlad dhexdeeda qowlad dhexdeedaay dirinku tulaayeeno ama bay tulahayeen fa kharajat ixdaahumaa midood baa soo baxday waqad anfada biishfay fii kafiha waqad anfada ayadoo la fuliyey oo lagu duray macnaha ayuu ula jeedaa ayadoo lagu fuliyey macnaha ayadoo markaa lagu duray ayay markaa soo baxday anfada biishfay biishfa biishfaa macnaha maxaarkii ee aaladda wax lagu tolo maxaarkiibaa fii kafihaa kafkeedii la gaarsiiyey faddacad waxay ku sheegatay cala alukhraa ta kale dusheeda taasaasaa iyeeshabay tiri mindhaba isku dhex dagaaleen fa rufica ilaa ibni cabbaas baa loo soo kor yeelay radia allaahu canhuma faqaal ibni cabbaas wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi low yucd haddii la siin lahaa annaasu dadka bidacwaahum sheegashadooda qof kasta wixii uu sheegta mujarad hadal uu hadlo hadduu xaqa qofka kale uga laasimi lahaa oo xaaladdu ay sidaa ahaan lahayd ladahaba dahaba waxaa lala tegi lahaa dimaa'u qowmin iyo wa amwaaluhum qoom baa maalkooda iyo dhiiggooda la qaadan lahaa dakkaruuha billaahi dakkaruuhaa xusuusiya billaahi ilaahay xusuusiya wa qara'uu aqhriya calayha korkooda ku aqhriya ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim hamanan qaliilan aayaddaana ku dul akhriya fadakaruuha way xusuusiyeen factarafad way qiratay gabadhii kale fa qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alyamiinu dhaartu cala almudaca calayhi calayhi korkiisu ahaatay qofka wax lagu sheeganaayo ayaa korkiisa dhaar ahaatay macnaha asagaa laga rabaa inuu dhaarta kitaabatu sala allahu calayhi wasalam kitaabuhu dheh qoritaankiisii nebiga sala allahu calayh wasalam uu warqad u qoray ilaa hiraqla ninka lagu magacaabo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala xadaanii waxaa ii sheekeeyey buu yidhi abu sufyaan bin xarbi min fiihi afkiisa ayuu iga sheekeeyey ama min fiihi afkiisana ilaa fiya afkayga xaggiisuu ahaaday macnaha aad baan isugu dhoweyn qaala wuxuu yidhi intalaqtu waan tegey fi lmuddati ballantii dhexdeeda allatii taasoo kaanad ay ahayd baynii beenkaygii wa bayna rasuuliillaahi rasuulka beenkiisa sala allahu calayhi wasalam waa muddadii lagu muddaytamay inaan la dagaalamin ee dagaalka in la joojiyo ahayd tobankii sano ahaa waa sulxudaybiya markay dhacday sannadii lixaad kadib waaye muddadaas ayaan baxay buu yidhi qaale wuxuu yidhi ibn eh, abu sufyaan baynaa wakhti ana anigoo bishaami shaam jooga id jii'a waxaa yimid id jii'a waxaa loo keenay bikitaabin kitaab oo min annebiy nebiga xaggiisa ka yimid sala allahu calayh wasalam ilaa hiraqla loo keenay qaala hiraqla wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi dheh wa kaana dixyatulkalbi wuxuu ahaa jaa'a bihi mid la yimid warqadda fa dafacahu wuxuu u dhiibay ilaa cadiimi busraa busra cadiimkeeda busra meesha lagu magacaaba kii boqorka u ahaa ayuu markaa u dhiibay waa xaarif bin abi shamra ninka lagu magacaabe fa dafacahu cadiimu busrana wuxuu u dhiibay warqadii ilaa hiraql qaala wuxuu yidhi fa qaala hiraqla wuxuu yidhi haahunaa axadun meeshaa qof ma joogaa oo min qowmi haada arajul ninkan qoomkiisa ka mid ah alladii kaasoo yascumu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay shaam buu markaa hiraqla joogaa abuu sufyaan iyo koox ah ee koox ah ee tujaarna shaam bay markaa joogaan kolkaasuu yidhi meeshaan ma joogaan dad ay tol isla yihiin oo issheegtaa ninkaa nebinimada sheeganaya faqaaluu dadkii waxay dhaheen nacam haa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi fa duciitu waxaa laygu wacay fii nafarin koox oo min qurayshin quraysh ah fa dakhalnaa waxaan u soo galnay calaa hiraqla hiraqlaannu u soo galnay fa ajlasnaa waan fadhiisanay bayna yaday hortiisa faajlasanaa fa ajlasanaa wuxuuna fadhiisiiyey bayna yadayhi fa qaala markaasuu yidhi ayukum kiineedaa aqrabu ugu dhow nasaban xagga nasabka min hada arajul ninkan alladii kaasoo yascumu sheeganaya annahu nebiyun inuu nebi yahay intiimaan quraysh ah yaa nasab ahaan ugu dhow ninka moxamed ah fa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ana anigaa ugu dhow faajlasuunii bayna yadayhi faqultu ana faajlasuunii waxay i fariisiiyeen bayna yadayhi hortiisa wa asxaabii asxaabtaydana khalfii gadaashaydaa la fadhiisiiyey macnaha bacdamaa ani aan idhi anaa ugu dhow sidii imaam iyo dad uu dujinayoo kale yay noo fadhiisiiyeen anay horay isoo mariyeen dadkii ila socdayna gadaashayda ayuu markaa fadhiisiiyey uma kadibna dacaa wuxuu u yeertay hiraql bitarjumaanihi tarjumaankiisa in afka carabiga ma yaqaano faqaala wuxuu ku yidhi turjumaankiisii qul lahum waxaad ku dhahdaa kuwan waa kuwa gadaal fadhiya innii anigu saa'ilun waan su'aalayaa haadaa midkani waa abu sufyaan wuxuu raaba isku diro midkan baan weyddiinayaa can haada rajul ninka muxamed ah alladii kaasoo yascumu sheeganahaya annahu nebiyun inuu nebi yahay baan su'aalo ka weyddiinayaa ila idinkaa is yaqaanaa fa in kadabanii hadduu ii been sheego fakadabuuhu ku beeniya hadduu been ii sheego fakadabuuhu beeniya ilaa anima aqaano markaan su'aal weyddiiyey sax ay tahay aamusa haddiise qalad uu iigu jawaabo beentiis waaya dhaha qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi wa waaymullaahi ilaahay baan ku dhaartay lowlaa an yu'hiru haddaysan raad igu reebi lahayn calaya korkayga alkadiba been la kadabta waan ka been sheegi lahaa waxaan ka baqay abaa sufyaan oo nin weyn ahaa been sheegay in lay dhahaan ka baqay maaheen haddaanan taa ka baqi lahayn kuwaan maba sheegi lahaayne waan ka been sheegi lahaayo hadalla aan jirin ayaan muxamedka sheegi lahaa uma intaa kadib qaala wuxuu ku yidhi liturjumaanihi turjumaankiisaa wuxuu ku yidhi sanhu weydii kayfa xasabuhu fiikum xasabkiisa dhexdiina waa ka sidee waa nasabkiisu ula jeedaa kayfa xasabuhu fiikum qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi huwa asagu muxamed duu xasabin waa mid xasab u saaxiib ah waa nin sharaf u saaxiiboo qabiil wanaagsan buu ka dhashay qaala wuxuu yidhi fahal kaana min aabaa'ihi melikun aabbayaashiis boqore ma ahaan jireen aabbihii awowgii awowgii kale wax boqor ahaa ma jiray qaala abuu sufyaan wuxuu dhahay laa maya weligood boqortonimo ma soo marin qaale wuxuu yidhi fahal kuntum ma ahaan jirteen tattahimuunahu kuwa ku tuhmaysta oo ka maleeya bilkadibi been qabla an yaquula intuusan dhihin maa qaala wuxuu yidhi nebi baan ahay intuusan dhihin been ma ku ogaan jirteen qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa maya qaale wuxuu yidhi ayatabacuhu ma waxaa raaca ashraafun maasi dadka kuwa ugu sharafta badan am ducafaa'uhum mase kuwa liita ducafadaa raacda qultu waxaan idhi bal ducafaa'uhum dadka ducafadoodaa raaca qaala wuxuu idhi abuu hiraqle a dadka ma kordhaan am yanqusuuna mase way nusqaamaan dadka rumeeya waxmaa ka soo laabta mise wax uunbaa ku siyaada qultu waxaan idhi laa maya ma nusqaamaan bal yasiiduun way kordhaan qaala wuxuu yidhi hal yartaddu maka ridoobaa oo ma ka laabtaa axadun axad minhum ayaga ka mida waa dadkii raacay can diinihi diinkiisa bacda an yadkhula fiihi marka uu soo galo kadib sakhtatan caro lahu asaguu carooday dartii faqultu waxaan idhi ama qultu waxaan idhi laa maya qaala hiraqle wuxuu yidhi fahal qaataltumuuhu ma dagaalantaan qultu waxaan idhi nacam haa dagaal waana dhex maraa qaala wuxuu yidhi haddana hiraqle fa kayfa kaana qitaalukum iyaahu dagaalka aad la gashaan asaga waa sidee qultu waxaan idhi takuunu alxarbu dagaalku wuxuu noqdaa baynanaa wa baynahu annagii asaga noo dhaxeeya sijaalan kollaytan macnaha kolkol waaye oo marna wuu naga adkaadaa marna waan ka adkaanaa muxuu ula jeedaa waa dagaalkii beder iyo dagaalkii uxud macnaha uxudna waan ka adkaanay bederna wuu naga adkaaday oo wuxuu ka wadaa yusiibu mina wuuna gaaraa wa nusiibu minhu annaguna waan gaarnaa qaala wuxuu yidhi fahal yaaqdiru ballanta ma furaa qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa maya ballan ma ka baxo wanaxnu laakiin annagu minhu xaggiisa waxaan ku leenahay fii dimmatin ballan haddee ballan noo taalaa laa nadri aanan ogayn maa huwa saanicun fee wuxuu samayn doono hadda inuu ka bixi doono in kale ma ogiye laakiin weligii balan noogama bixin laakiin hadda muddaa noo taala aanan ogayn wuxuu ku samayn doono qaale wuxuu yidhi abuu sufyaan waaye wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa amkananii iima suura gelin min kelimatin kelimad udkhilu fiiha shay an wax u dhexgeliyo hayra haadii tan maahane tan baan waxoogaa wax u dhexgeliyo idhi hadda inuu ka bixi doono in kale maahe maahee kelimad kale oo ii suura gashay inaan wax u dhexgeliyo waan waayey qaale wuxuu yidhi fahal qaala haada alqowl qowlkan ee kan ah anaa nebi ah ma jiraa axadun axad yidhi qabla isaga hortiisa qof asaga ka horreeyo idinka idinka mid ah oo dhahay nebi baan ahay ma jiraa qultu waxaan idhi laa maya uma kabacdi qaala hiraqle wuxuu yidhi liturjumaanihi turjumaankiisii ayuu ku yidhi uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi hiraqle liturjumaanihi turjumaankiisii ayuu ku yidhi qul lahu waxaad ku dhahdaa innii anigu sa'altuka waxaan ku weydiiyey can xasabihi xasabkiisii dadnimadiisa iyo qabiilkiisaan markaa ku weyddiiyey u sheegtaa fiikum dhexdiina suu ka yahay fa sacamta waxaad ii sheegtay annahu fiikum dhexdiina inuu ka yahay duu xasabin dadka ugu qabiilka wanaagsan oo mid xasab u saaxiib ah wakadalika arusulu rusushu waa sidaa tubcafu waxaa laga soo bixiyaa fii axsaabi qowmiha qoomkooda kuwa ugu qabiilka wanaagsan wa sa'altuka waxaan ku su'aalay hal kaana fii aabaa'ihi aabbayaashiisa melikun boqoro ma ahaan jireen fazacamta waxaad ii sheegtay fazacamta waxaad sheegtay oo aad ii sheegtay markii aan ku weydiiyey in aabbayaashiisa ay boqoro iyo waxyaabo kale ahaan jireen eh, waxaad ii sheegtay boqoro fazacamta an allaa maya faqultu waxaan idhi low kaana min aabaa'ihi aabbayaalkiisa haddii nebi kun boqoray ahaan lahaayeen qultu waxaan dhihi lahaa nebi ma ahee rajulun waa nin yatlubu raadinaya mulka abiihi aabbihii mulkigiisii boqortinimadiisa wa sa'altuka waxaan ku weydiiyey can atabaacihi dadka raaca aducafaa'uhum am shurafaa'uhum ma kuwa sharafta lehaa raaca mase kuwa ducafada ah faqultu waxaad tiri oo aad ii sheegtay bal ducafaa'uhum wahum ducafaduna atbaacu rusuli waa rususha dadka raaca nebi marka la soo dira kowba waxa raaca waa dadka ducafada ah wa sa'altuka waxaan ku su'aalay hal kuntum tattahimuunahu bilkadib been ma ku oga aqoon jirteenoo ma ku tuhmaysan jirteen qabla an yaquula intuusan dhihin maa qaal wuxuu yidhi ka hor fazacamta an laa mayaad ii sheegtay facaraftu waxaan aqoonsaday annahu lam yakun inuusan ahayn liyadaca alkadiba mid been uga taga cala annaasi dadka uma yadhaba kadibna uu baxo oo oo fayakadiba uu ka been sheega cala allaahi ilaahay dushii nin bani aadamkaba been u sheegi waayey suu ilaah uga been sheegaa subxaana wa tacaala ma jirta macnaha wa sa'altuka waxaan ku su'aalay hal yartaddu maka ridoobaa axadun axad oo minhum aya ka mida dadka raaca can diinihi diinkiisa bacda an yadkhula fiihi markuu gala kadib fiihi diintiisa sakhtatan carro oo lahu asaga uu u qabo fa zacamta waxaad ii sheegtay an laa maya wakadalika aliimaamu iimaanku waa sidaa idaa khaalada hadduu dhex galo bashaashata alquluubi quluubta bashaashadiisa markuu qofku iimaanka qalbigiisa galo kama noqdo wa sa'altuka waxaan ku su'aalay hal yasiiduuna am yanqusuun dadku ma siyaadaan mase way nusqaamaan fa sacamta waxaad ii sheegtay annahum yasiiduuna inay dadka ziyaadaan wakadalika aliimaan iimaankuna waa sidaa oo dadku waa u kordhaan xataa yatimma ilaa uu taam noqdo wasa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaataltumuuhu ma dagaalantaan fazacamta waxaad ii sheegtay annakum qaataltumuuhu inaad la dagaalantaan oo fatakuun uu ahaado alxarbu dagaalka baynakum wa baynahu idiin dhexeeya sijaalan kollaytan oo yanaalu minkum idinkana uu idinka adkaaduu idin gaaro wa tanaaluuna minhu idinkuna aad gaartaan wakadalika rasul rasulkuna waa sidaaba tubtalaa waa la imtixaamaa uma takuunu lahum alcaaqibatu kadibna ciribta fiican iyo guusha ayagaa leh wa sa'altuka waxaan ku su'aalay hal yaqdiru ma ballan furaa fa waxaad ii sheegtay annahu laa yaqdiru inuusan ballanta ka bixin wakadalika rusul rususha waa sidaasoo laa yaqdiru ma ballan furaan wa sa'altuka waxaan ku weydiiyey hal qaala ma yidhi axadun qof haada alqowl qodalkan oo kaloo nebi baan ahay ah qablow asaga hortii fazacamta waxaad ii sheegtay an laa maya faqultu waxaan leeyahay low kaana haddii qaala uu dhihi lahaa haada alqowl hadalkan ee kan ah axadun qablahu qof asaga ka horeeyey qultu waxaan dhihi lahaa muxamed rajulun waa nin waa nin baan dhihi lahaa ninkaasoo tamma ku dayanaya biqowlin hadal qiila qabla hortiisa la yidhi hadal hortiisa layidhi nin ku dayanaya waaye ayaan dhihi lahaa qaala wuxuu yidhi umma qaala qaala wuxuu yidhi umma kadib qaala wuxuu yidhi hiraqle bima ya'murukum muxuu idin faraa muxamed muxuu idin amraa waxyaabaha uu idin faro waa maxay muxuu idin amraa saasuu markaa yidhi qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ya'murunaa wuxuuna amrayaa bisalaati salaad inaan tukano waazakaati sake aan gudano oon bixino wasilati qaraabo xidhiirinteeda waalcafaafi iyo dhowrsanaan intaasuuna faraa qaale wuxuu yidhi hiraqle in yaku hadduu yahay maa taquulu waxaad ka sheegaysa fiihi gudihiisa xaqan run hadday yihiin fa innahu nebiyun waa nebi intaa aan ku weyddiiye saad iigu jawaabtay hadday dhab tahay waa nebi waqad kuntu waxaan ahaa laakiin aclamu mid og annahu asagu khaariju inuu soo baxayo nebi inuu soo baxayo waan ogaa walam aku mana aanan ahayn adannahu mid u maleeya minkum inuu adinka idinka mid yahay inuu carab yahay ma u malaynayin walowse annii anigu aclamu haddaan ogaan lahaa annii anigu akhlusu inaan gaari doono oo aan gaari karo ilay xaggiisa la axbabtu waxaan jeclaysan lahaa liqaa'ahu la kulankiisa meel uu jooga inaan tegi kara haddaan kari karo la axbabtu waxaan jeclaan lahaa liqaa'ahu la kulankiisa walow kuntu haddaan ahaan lahaa cindow agtiisana la laqasamtu waan dhaqi lahaa can qadamayhi lugahanka dhaqi lahaa buu yidhi gumdahaan u dhaqi lahaa oo lugahan u dhaqi lahaa walayablughanna wuu gaarayaa mulkuhu mulkigiisa maa taxta qadamaya gomdahayga hoostooda wixii ahaaday meesha aan hadda ku taaganahay boqortinimadiisii maamulkiisa iyo mulkigiisa soo gaari doonaa qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan uma kadib dacaa wuxuu u yeertay bikitaabi rasuuliillaahi rasuulka kitaabkiisa sala allah calayh wasalam fa uu u soo diray fa qara'ahu wuu akhriyey faidaa fiihi waxaa ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa min muxamadin bay ka timid oo rasuulkii ilaahay ah ilaa hiraqlay u socotaa oo cadiimi ruum ruum boqorkoodii ahaa salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa qofka hanuunka raacay korkiisay ahaatay amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu adcuuka waxaan kuugu wacayaa hiraqlow bidicaayati alislaami islaamka wicitaankiisa dicaayada towxiidkan kugu wacayaa macnaha inaad ilaahay rumayso iyo towxiidka iyo islaamnimada wicitaankeeda aslim iska islaam taslam waad nabadgelaysaa wa aslim islaam hiraqlow yu'tika allah ilaahay wuxuu ku siinayaa ajraka ajirkaaga maratayn laba jeer waa wahlu kitaab laba mar buu ilaahay ajirkaaga ku siinayaa fa fain tawallayta haddaad jeesato fainna calayka waxaa korkaaga ahaanaya ifma alariisiyiina nimanka ariisiyiinta ah dembigooda maxaa loola jeedaa ariisiyiinta wuxuu ula jeedaa isma alarisiyiin waa zaariciinta waa beeralayda dadka beeralayda ah bacdamay beeralay u badnaayeen dembigooda ayaa korkaaga ahaanayaa ayuu markaa rasuulku yidhi ugu soo qoray warqadda wayaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin kelimad kelimadaasoo sawaa'in siman baynanaa wa baynakum idinka iyo annaga noo siman oo jinjin aan u nahay maxay tahay anlaa tacbuduu inaydan caabudin ila allaha ilaahay mooye ilaa qowlihi laga gaaro ushhaduu biannaa muslimuun ishhaduu markhaati noqda bianna annagu muslimuun inaan nahay falammaa markii faraqa uu dhammeeyey min qiraa'ati alkitaabi kitaabka akhrintiisaoo loo akhriyey irtafacat alaswaad sowdadkii baa kor noqday cindahu agtiisa wa kahura waxaa batay allaqadu buuqii ayaa meeshii bato goobtii oo dhan buuq bay noqotay wa umira binaa waxaana la amray annagana in bannaankana loo bixiyo fa ukhrijnaa waana la soo bixiyey qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi faqultu liasxaabii asxaabtaydii ayaa waxaan ku idhi xiina kharajnaa markii aan soo baxnay ama nala soo bixiyey laqad umira waxaa weynaaday amru ibni abikabshata abikabsha arrintiisa way weynaatay wallaahi ibni abi kabsha rasuulku ula jeedaa sala allahu calayhi wasalam waa jad hore baa la yidhaahdaa ibni abi kabsh waa kunya oo nebiga uu lahaa ama xagga ridaaca kunyo abinebiy nebiga aabbihiis kunyo uu lahaa oo xagga ridaaca aabba kula ah yaa la odhan jiray abikabsh saa darteed baa qofka aad nacdan tahay amase aadan saa uga helin ama cadowgaaga ama cad aad cadaawasanayso ayaa waxaa loogu magacdaraa daraa magacya qariib oon markaa la garanaynin ibna abikabsha abiikabsha arrintiisa way weynaatay innahu asagu la yakhaafuhu waxaaba ka cabsanaya maanta meliku bani asfari reer bani asfar boqorkoodii ayaa markaa ka baqayaba reer ruum buu ula jeedaa reer bani asfarta boqorkii reer bani asfar baa ka cabsanaya famaa ziltu kama zuulin buu dhahay abuu sufyaan muuqinan inaan yaqiinsanayo inaan yaqiininaya biamri rasuuliillaahi nebiga arrintiisa annahu sayadharu inuu guulaysan doono maalintaa laga bilaabo kibir iyo cinaad uun baan u diidi jiray ma ahane waan ogaa in arrintiisu ay kor noqonayso xataa intii adkhala allaahu ilaahay uu isoo geliyey cala alislaami islaamka dushiisa qaala azuhri wuxuu yidhi fa dacaa hiraqla wuxuu u yeedhay cudamaa'u ruum ruumkuwoodii waaweynaa fa jamacahum wuxuu isugu keeno isku soo ururiyey fii daarin daar dhexdeeda sar ama xafiis buu isugu keenay faqaala wuxuu yidhi yaa macshara aruum reer ruumeey hal lakum ma leedihiin oo ma rabtaan filfalaaxi liibaan warushdi iyo hanuun rashdi iyo hanuun ama rushdi ma rabtaan aakhar eh, iyo warushdi hanuun aakhara alabad aakhara alabad muxuu ula jeedaa marka ma rabtaan ee zamankaas oo dhan ama zaman liibaantiisa iyo toosnaantiisa inaad qaadataan iyo wa an yahbuta inuu sugnaado lakum adinka mulkakum mulkigiina marabtiin haabay dhaheen nebi moxamed raaca buu yidhi ninkan aan la mubaayacoono moxamed aan raacno saasuu markaa ku yidhi qaala wuxuu dhahay faxasuu way dideen xaysata xaysata xumuri lwaxshi sida damiir farowga dida oo kale ay hal mar u kala yaaceen ila alabwaabi albaabii bay u yaaceen bal inay ka baxaan fa fawajaduuha waxay heleen qad hulliqad in la xirxiray waayo marka horeba wuxuu yidhi guryahooda kufulo saara fa qaala hiraqle wuxuu yidhi calaya bihim ii soo celiya fa dacaa bihim wuu u yeedhay haddana fa qaala wuxuu yidhi innii anigu innamaa in kale ma ahee akhtabirtu waxaan imtixaanahayay shiddatukum saad ugu ad adag tihiin calaa diinikum diinkiina war dhab igama ahayn moxamed aan raacneen saad diinkiina ugu adag tihiin ayaan fiirinahayay waana arkay faqad ra'aytu waan arkay minkum xaggiina alladii kii axbabtu aan jeclaa sidii aan jeclaa baan idinka arkay diintiinna waad ku ad adag tihiin muxamedna markaa raaci mayno fasajaduu lahu markaasay u sujuudeen waraduu canhu wayna ka raalli noqdeenoo way ku qanceen intaa markii ay dhacday ayay u sujuudeen hiraqle arrintiisa inta ugu dambayso intaasaan ku ogahay waaye marka macnaheeda baabu kitaabihi sala allahu calayhi wasalam ilaa kisraa warqaddii nebiga kisra uu u qoray ay haddana baab u tahay macnaha can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bacaa wuu diray bikitaabihi warqadiisa ilaa kisra maca cabdullaahi bnu xudaafa assahmi buu la diray fa amarahu wuxuu amray an yarfacahu inuu u dhiibo warqaddaasi inuu u dhiibo inuu u dhiibo ayuu amray an yadfacahu inuu u dhiibo faamarahu wuxuu amray an yarfacahu inuu u kor yeelo ila albaxrayn baxrayn farafacahu cadiimu lbaxrayna inuu u dhiibay ilaa kisra falammaa goortii qara'ahu uu akhriyey warqaddii faxasibtu waxaan u malaynayaa ana ibnu musayab qaala inuu yidhi fa dacaa calayhim rasuulu ullah rasuulkii ilaahay ayaa habaaray macnaha farafacahu cadiimu lbaxrayna ilaa kisruu u dhiibay falammaa markii qara'ahu uu akhriyey kisrana masaqahu wuu googooyey warqadii rasuulka ayuu jeexjeexay faxasabtu waxaan u malaynayaa ani bni musayib qaala inuu yidhi fadacaa calayhi rasuulkaa ah habaaray sala allahu calayh wasalam an yumasaquu in la googooyo kulla mumasaqin googooyn dhammaanteed googoyn dhammaanteed in la googooyo ayuu rasuulku ku habaaray sal allah calayh wasalam waa tii mulkigiisii la dabarjaray la baabi'iyey ilaa haddana ay markaa tirtirmeen baabu ina allaha laa yadlimu midqaala dara ayaannu gelaynaa haddii rabbi idmo balse meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam